bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wrawى yزيid bn haaruna fi majlisi xadiiث ismaaciil bn abi khalidi can qays bn abi xaazimi can jariir bn cabdاllahi fi الru'yati wa qowli rasuuli اllahi slى اllah عalيه wslm inakum tanduruuna ilى rabikm ilى aakhirih waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii abi cuthmaan الصaabuni magaciisa caqiidati aلsalaf asxaabi اlxadiid waxaa inoogu dambeysay waxaa weeyaan sifa min sifaat اllahi tacaala oo maji ilaahay imaashadiisa yowma alqiyaamati lifasli اqaضاء uu imaanayo iyo iyo nusuuluhu kula leylatin waa baabka musanifka kitaabka markii aad fiirisid baabka ugu sharax badan weeyaan abwaabta kale wuu soo gaagaabiyey laakiin baabkan aad buu ugu dheeraaday wallahu aclam waxaan isleeyahay dadka markaa waqtigaa joogay ama mantiqada imaamka uu joogay yaa waxaa laga yaabaa dood badan ilaahay kalaamkiisa iyo nusuulkiisa io ka taagneed oo dadkii muctasilada ahayd oo hore aan usoo sheegnay ee ilaahay kalaamkiisa inkireen yiraahdeen ma aha sifo laakiin makhluuq weeyaan iyo qoladii badeleen oo yidhaahdeen waxa qur-aanka oo musxafka ku yaala kalaamkii ilaahi ma ahana laakiin xikaaya can kalaamillaahi ama cibaara can kalaamillaahi weeyaan marka hadalkaas aad buu ugu dheeraaday ayadii buu haddana sii daba jooga wuxuu leeyahay wayarawna rawaa yaziid bnu haaruun faqradan hadda ninka muxaqiqa ah wuxuu ugu magac daray ru'yat lmuminiina lilahi fi laakhira hadalkaasna sax ma ah cinwaan uma laha meesha musanifka inuugu hadlay ilaahay aragtinadiisa ma doonin baabkiis wuu soo celin doonaa laakiin xadiidka dooda ay ka timid oo imaamka hadda laga hadlayo hadalkiisii uu ku yimid yaa xadiid ru'yada ku saabsan keli ah laakiin laysa alqasdu ma aha in ru'yada ilaahay hadda laga hadlo baabkeeda wuu keeni doonaa marka eh, baabkan ama hadalka kan faqradan wuxuu raacsan yahay hadalkii ka horeeyey oo ay uu yiriyay fudayl ibni ciyaad idaa qaala laka aljahmiyu inaa laa nu'minu birabin yanzilu can makaanihi faqul anta ana uuminu birabin yafcalu maa yashaa hadalkaas iyo kan wax u dhexeeya ma jiraan marka musanifku wuxuu iri warawaa wuxuu wariyey yaziid bna haaruun fii majlisihi xadiid ismaaciil bn abi khaalid can qays bni abi xaazim can jariir bni cabdillaahi fi ru'ya wa qowli rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam ee maca qowli rasuuli اllaahi inakum tanduruuna waad fiiri doontaan ilaa rabbikum ilaahiina kamaa tanduruuna ila alqamari saad u fiirinaysiin qamarka bisha leylata albadri habeenka afar iyo tobanka ah xadiidkaas uu imaan doonay wixii lahal a laakiin xadiidkaas macnaheedi waxaa weeyaan uu wariyey ismaaciil ibn abi khaalid uu ka wariyey qays ibn xaazim ibni abi xaazim can jariir bni cabdilaahi yani bishaaro weeyaan nebiga saxaabadiisu u bishaaray uu ku yiri ilaahay waad arki doontaan qiyaamada markii la gaaro sida hadda aad qamarkan u arkaysunoo idinkugu muuqato yaad ilaahay u arki doontaan jalla jalaaluhu hadalkaasna ahlu sunna iskuma khilaafsana oo ilaahay in la arki doono ru'ya oo duuna ixaato ilaahay wax koobi kara ma jiraan laakiin addoomanka ilaahay way arkayaan qiyaamo adduunyadana laguma arki karo axaadiid iyo aayaad badan baa ku soo aroortay oo baabkeedaan u dibdhiga doona marka faqaala lahu rajulu wuxuu u yiri fii majlisihi rajul oo majliska fadhiya wuxuu ku yiri yaa abaa khaalidow maa macnaa hada alxadiid yaziid ibn abi haaruuna la weydiina markaasaa yihi xadiidkan macnihiisa maxaawa inakum tanduruuna ilaa rabbikum kama tanduruuna ila alqamari leylata اlbadri fagadiba wa xarada faqadiba wa xarada isku macno waay faqadiba waa carooday wa xarada waa carooday wa qaala wuxuu iri maa ashbahaka bisabiiq ninka sabiiq la yiraahdo maxaad ugu ekaan badan tahay ninkaasaad shabahdaa waay wa axwajaka wamaa axwajaka maxaa kuu dhibaato badiyey ilaa mithli maa fucila bihi waxa lagu sameeyey in lagugu sameeyo maxaad uga baahi badan tahay buuri wa axwajaka macnaha maxaa baahidaada way badan tahay oo ilaa mithli maa fucila bihi wixii asiga lagu sameeyey in lagugu sameeyo way xak halaagaa kugu sugane waman yadri kayfa haada ninka dhihi karo kayfa ninka dhihi kara yaa waabuuri macnaha ilaahay sida loo arkaya kayfiyada yaa sheegi karo waman yajuusu lahu yay u banaan tahay an yujawiza hada alqowla qowlkan kan inuu ka gudbo aladii qowlkoo jaaa bihi alxadiidu xadiidkii nebiga qowlka uu la yimiday sida loo wariyay wax kaloo macnihiisaas ka muuqda waxaan ahayn cidda uga tilaabsan karta yaa aw yatakalamu fiihi xadiidka yaa ka dhex hadli karo oo ka hadli karo bishayin yaa uga hadli karo min tilqaa'i nafsihi yacni ninka oo xadiidka nebiga siday la noqoto isaga hadli kara yaa weya man safiha nafsahu ninkii naftiisa kaninkii jaahilka ay ka dhigan ninka naftiisa jaahil ka noqdo waxay tahay naftiisa aanan garanaynin oo qiimihiisa iyo qadaritaankiisa aan garanaynin isku baaciya xadiidka nabiga sala allahu aleyh wasalam wastakhafa bidiinihi diintiisa ninka fududaysto iyo xadiidka nebiga siday ula muuqata isaga hadla asoon u raacaynin dadkii ka horeey idaa markaasuu yaziid wuxuu iri idaa samictum alxadiida haddaad maqashaan can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam faitabicuuh raaca walaa fiihi bidcaha dhexdiisa hala imaanina waxaan aan dadka ka horeynin dadka idinka horeey waxayna dhihin hadhihina fa inakum adinka in itabactumuuhu haddaad xadiidka raacdaan walam tumaaruu fiihi aadan ku murmin salimtum waad wa in lam tafcaluu saas haddaadan samayn halagtum waad halaagsamaysaan marka ninka imaamka hadal cad buu ka bixiyey wuxuu yiri haddii arintaas ayada eh, aad nabiga calayh salaatu wasalaam xadiidkiisa aada raacdaan oo qalbigiina aada soo xaadirisaan xadiidka ulajeedadiisa inaad ku camal fashaan oo aada kayfa iyo maxaan ku irahda as'ile aadan gelinin waad nabadgelaysaan haddii aada caqligiina diinta iyo xadiidka nabiga aada ku caaridaane waxaa weeyaan waad halaagsamaysiin buuri marka musanifka wuxuu leeyay marka saabuni wa qisaةu sabiiq aladii qaala yaziid bnu haaruun lisaa'ili maa ashbahaka bisabiiq wa axwajaka ilaa mithli maa fucila bihi hiya maa rawaahu yaxya markaasuu musanifku wuxuu ri eh, ninka sabiiq qisadiisa qisadaasuu yaziid ibnu haaruun ninkuu ku yiri waxaad u baahan in lagugu sameeyo wixii sabiiq lagu sameeye oo kale qisadeedii waxa weeyaan maa rawaahu yaxya bnu saciid can saciid bn اlmusayab ana sabiiqa ataymi ataa amiira اlmuminiin sabiiq marka nin magaciisu waa sabiiq ibni casal ataymi aa la yihahda waa nin noo imaan doono oo sida uu hadda sameeye waaba ku cadahayba ataa cumara bna اlkhadaab u yimid radia allahu canhu faqaala ya amiira اlmuminiin akhbirnii can idaariyaati darwa waa nin qalbiga ka jiran oo wuxuu rabaa qur-aanka iyo sunnada inuu ka dhex raadiyo wuxuu dadka qalbigooda iyo tashwiish uu ugu dhaliyo markaasuu wuxuu uri waxaad iiga warantaa can idaariyaati darwan qaala cumar wuxuu uri hiya riyaaxu waa dabeeshi waay oo waxa tuuraysa walowlaa anii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquuluhu nabigoo saas ku fasire haddaanan maqlin maa qultu ma dhihi lahayn qaala wuxuu iri faahbirnii can alxaamilaati wiqran midda macnaha culayska ximbaarsan iiga waran qaala hiya saxaabu waa buuri macnaha waxaa weeyaan biyihii iyo roobkii ay ximbaarsan tahay walowlaa anii samictu rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam yaquuluhu maa qultuhu nabiga hadduusan arintaas aan ka maqli lahayn aniga agtayda kama dhihi lahayn qaala fa akhbirnii waxaad iiga warantaa uri can ilmuqasimaati amran kuwa amarka qeybinay qaala wuxuu iri almalaaikatu weeyaan cumara dhahay walowlaa anii samictu rasuula اllahi sal اllahu alيh wasalam yaquuluhu maa qultuhu qaala fa akhbirnii can iljaariyaati yusran midda sida fudud u socotay iiga waran qaala hiya sufunu waa buri badda ku dhexsun doomanki walowlaa anii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquuluhu maa qultuhu qaala marka wuxuu iri raawigii wa huwa saciid bnu اlmusayab huma amara bihi cumar waa amray fa duriba waa la garaacay mi-ata sawtin horta wuxuu jiro uu qabay inay ummadda islaamka jaahil aysan ka ahayn yaa loo sheegay oo markii hore waxa weeyaan ninka haddii uu yidhaahdo waxaan maxaawa haddii ku yidhaahdo ood hore ka tiraahdi yaa ku weydii ku yiri ood hore ka garaacdid dadkii waxaa loo fahmayaa macnaheeda inaadan aqoonin marka cumar wuxuu tusinayay in waxaan jaahil aan laga ahayn weliba min cindi nafsihi maahane kullu aayati min kitaab illaahi cindahu sanad min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam aayad kasta inuu tafsiir nabiga uu ka haysto iyo u caddeey markaas markuu arintiisa dhammaystay huma amara bihi cumar waa amray faduriba waa la garaacay sabiiq miata sawtin boqol garbaashaa lagu dhuftay jaydal huma jacalahu fii beytin guri buu markaa ku xiray haddani xataa idaa bara'a markuu fiyoobaaday dacaa bihi waa u yeeray huma darabahu waa garaacay miata sawtin ukhraa boqol kale yuu ku dhuftay garbaash uma xamalahu calaa qatabin geel buu markaa ku ximbaaray macnaha riti buu saaray wa kataba ilaa abi muusa alashcari abi muusa alashcari buu markaa u qoray warqad oo markaa malaha shaam joogay wuxuu ku yiri cumar an xarim calayhi mujaalasata annaasi ninkan waxaad ka xarimtaa dadka inay la fadhiistaan an xarim calayhi asiga ka xarim mujaalasata annaasi dadka inuu la fadhiisto falam yazal kadalika sidaas kama zuulin xataa ataa abaa muusa alashcari sidaasuu keligiis meel u fadhiyay markii daba abuu muusa u yimiday faxalafa bilaymaani almuqallada dhaartii aada loo adkay buu ku dhaartay bilaymaani almuqallada wuxuu ku yidhi maa ajidu fii nafsii naftayda heli maayo mimaa kaana yajiduhu shay-an wuxuu u heli jiray inuusan maa yajidu fii nafsi inuu helaynin mima kaana yajiduhu shay-an wixii hore uu heli jiray oo qalbiga kaga jiro waswaaska ah inayn maanta ku jirin fa kataba abuu muusa waa qoray cumara ilayhi cumar buu u qoray markaasuu yihi sidaasuu ninkii igu yimiday sidaasuuna leeyahay marka cumar wuxuu ri maa ikhaaluhu ilaa qad sadaqa ma umalaynaya buu ri markaas maa ikhaaluhu uma maraynaya ilaa qad sadaqa inuu run sheegay maahine khalli baynahu wa bayna mujaalasati اnnaasi ama fakataba cumaru yaa qoray ilayhi ilaa abi muusa buu u qoray macnaha hadalka waa la soo gaabiyey markuu ninkii sabiiq ahay abuu muusa u yimid oo meesha madaxda ka ahay ou yiri wixii aan heli jiro waswaaska qalbigayga waa ka baxeen cumarow markaa abuu muusa u qoray fakataba cumar ilayhi jawaaban waay markaasuu cumar wuxuu iri maa ikhaaluhu uma malayna ilaa qad sadaqa khali baynahu wa bayna mujaalasati اnnaas markan waxaan u malaynaya hadalkaas inuu run sheegee dadka iyo asiga ha isla fadhiistaan indhaaf buuri marka fiiri waxa weeyaan waxaa jira waxyaalo badan oo aan dadka lagu qanci karin hadal aan lagu qanci karin iyo daliil aan lagu qancinin ninka qalbigii daliilka lagu maqli lahay iimaankiiba haddii shaki uu kaga jiro ama uusan jirin ma qanci karaysid walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadan markii nebi maxamed loo soo diray lama dhihin ummadda wacdi keli a ku dhammay ummad aan wacdi yeelaynin maadaama ay jiraan yaa xuduud la jiday oo waa aragtay ninkii zina galo lama dhihin hala wacdiya bas markaa kadib inay zinada xun tahay dembi laga helay qiyaamo laysku cadaabay wacdigaas waa loo baahan yahay laakiin waxdahu laysa bikaafin xad baa loo yeelay ninkan guur hore usoo galin boqor garbaash ninkii hore guur usoo galayne in la dilo dhagax lagu dilo weyaan ninka hadduu wax waxa weyaan waana la wacdinaa laakiin xuduuddu waa lagu oofinaa almuhim ilaahay asagoo nabigiisu ku yiri waqul lahum fi anfusihim qowla baliiqan hadal xeel dheer dadka ku wacdi oo ilaahay rasuulkiisana la siiyay jawaamic alkalim wa maca dhalika dadayna ay wacdigaas wax ku taraynaa jirto oo u baahan in xadkiisa la joojiyo wabitaali hadda fiiri wixiina waa loo sheegay haddana waa la garbaashay waxaan loo garbaashaa cuquubatan calaa maa yuxdithu min alfitani bayna almuslimiin dhibkaas uu keenay awgeed yaa laga hortagay marka qisadan sabiiq waxa weyaan cabdurasaaq aلsancaani yaa wariyay can macmar can ibni taawuus can abiih macmar ibni rashid albasri iyo ibni taawuus cabdullaahi ibni taawuus can abiihi ana sabiiqa qadima calaa فقال من أنت قال أنا ana cabdullaahi sabiiq fasalahu cumar can ashyaa facaqabahu marka fiiri sanadkaas min asaxi اlasaniid waaye macmar can ibni taawus can abihi ana sabiiqan marka cabdirasaaqaa wariyey daarami fii sunanihi buu ku wariyey aslu lqisa in sabiiq cumar u yimiday isagoo mutashaabih اlqur'aan weydiinayo lana garaacay waa thaabit weeyaan marka waxay qisada ku kala duwan tahay sida loola dhaqmay iyo waxa dhexmaray min qisa liukhraa kitaabna waxa wey waa yufasil aad buu u kala bixbixinayaa qaarna muujaz bay sheegayaan laakiin khulaasatu lqowl qisatu sabiq waa qisa thaabita ah oo cumar bn khadaab radia allahu canhu ou ninkaas sidaas ku abaalmariyay riwaayaadka marka bacduhaa fasalat wa bacdahaa ajmalat wa rawaa xamaad bnu zaydin can qudnin ibni kacbin samictu rajulan baan maqlay buu yiri min bani cijlin yuqaalu lahu fulaan khiltuhu ibna zurca in la yihaahaan u malayna yuxadiثu can abiihi asoo aabihiisa ka waramaya qaala wuxuu iri ra-aytu waxaan arkay sabiiq ibna casalin bilbasraan ku arkay kaanahu baciirun ajrab kaanahu asigoo kaloo baciirun riti ah ajrab ee candhaysan riti candhaysan sidii macnaha cumar markuu garaacay garaacitaankii markay baanatay baa meele oo waxaa ka tagay korkiisa ku haray macnaha maxaan ku irahda garaacitaanka aahaarteedii qub iyo wax badana meeshii kuwada haray marka raaytu aytu sabiiqa bna casalin baan arkay bilbasra kaanahu baciirun ajrab asigo oo macnaha riti candhaysan oo kale ah yajiiu imaanay ila alxilaqi meelaha la wada fadhi xilaq waa jalsada markii la koobaabo ama si wareegsan loo fadhiisto xilaq la yidhaahdo fa kulamaa jalasa ilaa qowmin qowm markuu u fadhiisto laa yacrifuunahu asiga aan garanaynin naadaahum ahlulxalqati اlukhraa dadkii xalqadii kale fadhiyaa dadkaa kale u yeero waxay leeyihiin casmata amiiri اlmu'miniina muminiinta amiirkeedu go-aankiisa hala fuliyo asiga waxaa weyaan cidlaa qabata cid kastaba inuu la fadhiisto rabaa marka dadan oo asiga aqoonin markuu lasoo fadhiista kuwii yaqiina u yeeraya wardad yahabow go-aankii cumar bn khadaab iska ilaaliya ninkan halala fadhiisanin uu yiri waa laga wada taga asiga dhan marka sidaas baa ku dhacday wa rawaa xamaad bnu زaydi ayضا can yaزيid bni abi xaazimi can sulaymaan bni yasaar ana rajula min bani tamiimi yuqaalu lahu sabiiq rajul oo reer bani tamiim ka mid ah oo magaciisana sabiiq la yihahda qadima almadiinata buu soo galay fa kaanat cindahu kutubun kutubu wataa markaan fiiri tafsiil badanaa la geliyay fajacala inuu weydiinaa buu guda galay can mutashaabihi اlqur'aan qur'aanka kuwiisa isu eg eg mutashaabiha laba macno buu leeyahay min xayثu اlmacnaa min xayثu lafdi aayaadka isku eg mutashaabiha la yihahda allahu nazla axsan اlxadiiثi kitaaba mutashaabihan qur-aanka bihada اlictibaar kuluhu mutashaabih waay marna waxaa lagala jeedaa mutashaabih muqaabil اmuxkam oo ilaahi huwa اladii anzla calayka اlkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna um اlkitaabi wa ukharu mutashaabihaat mutashaabihaadka macnaha aan ku sheegnay waa aayaadka aan hore macnahooda laga garanayn oo u baahan nooc min atadabur wa tafakur u baahan oo muxkamkii in loo celiya u baahan oo dadka raasikhiinta keli ay garanayaan kaasaa mutashaabih la yihah dadka markay jiran qalbiga ka jiran aayaadkaas mutashaabiha way raadinayaan ulajeedada ay kaleeyihiin waxawaaye waxa ayga u jeedaan ay rabaan inay u daliishtaan maadaama macno cad aysan aayadda lahayn marka sidaas buu weydiinaya fabalaga dhalika cumara cumar buu arintaas gaaray fa fabacatha ilayhi cumar waa u diray ninkaas ha ii yimaada buuri waqad acadda lahu asoo u diyaarsaday caraajiina nakhli ah, geed timireedka laamankiisa geedka timirta ay ka baxda dhaadheer oo ulal ah buu leeyahay oo sida baarki oo kale waa timirta markii suuradeeda u fiirsatid marka laamankeedaas dhaadheera canaajiin la yidhaahda falamaa dakhala calayhi markuu u soo galay jalasa waa fadhiistay fa qaala wuxuu ihi man anta waryaa tahay adiga qaala ana cabdullaahi sabiiq aniga addoonkii ilaahay oo sabiiq la yidhaahaan ahay buuri qaala cumar wuxuu ri wa ana cabdullaahi cumar baan ah anigan addoonkii ilaahay cumar la yidhaahdo huma ahwaa ilayh markaasuu macnaha ula rogmaday fajacala yadribuhu inuu garaacayo you guda galay bitilka alcaraajiin ulashaas inuu ku garaacayo famaa zaala yadribuhu kama zuulin inuu garaacayo xataa shajahu intuu ka daqro suu u garaacay u garaacay midbaa marka madaxiisa hoos u gashay fajacala damu dhiiggi wuxuu guda galay yasiilu calaa wajhi inuu wejigiisa dhiig kusoo daatay madaxiyaa laga dakray wejigiyaa biyo kusoo daatay fa qaala marka ninkii sabiiqa wuxuu ri xasbuka yaa amiira almuminiin intaas ha kugu filnaata buu ri faqad wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waa iga tegay maa kuntu ajiduhu fii rasi wixii madaxayga ku dhex jiray oon ka waswaaska ahay waa i dhaafeena marka intaas ha kugu filnaata buu fiiri marka waxa weeyaan ninkaa wacdi qalbiga loogama bixin karin laakiin waxa weeyaan ul baa loogaga saaray markaasuu wuxuu ri akhbaranaa abu cabdiraxmaan moxamed bn xusein ibni muusa assulami akhbaranaa moxamed ibni maxmuud alfaqiih almirwasi biha ay bilbasra allahu حدثنا xadahanaa بن bnu cumayr alraazi xadahanaa abu zakariya yaxya bnu ayuub alcalaati atujaybi bimasra xadahanaa yuunus bni cabdilaclaa xadahanaa ashhab ibni cabdilcaziiz samictu maalika bna anasin maalik ibni anas yaa laba sanada loogaga wariyay yaquulu asoo dhahay iyaakum walbidac iyaakum walbidac waxaan idinkaga digayaa adinka iyo bidcaan idinka kala digayaa macnaha ka fogaada waay qiila yaa abaa cabdilaahi wama lbidac bidacda aada sheegay maxay tahay buuri marka fiiri dadkaas dad fi madiinati rasuulilaahi maalik bni anas markuu cilmiga suu u bartay madiina ma dhaafin marka ala yihi bidacda aad sheegi dad daahiriina oo calaa sunnati rasuulilaahi wa kulligood wada waay marka wayba la yaabsan yihiin imaamu maalik oo bidac ugu digay markaasay weydiiyeen maxay tahay biila qaala wuxuu iri ahlulbidac aladiina yatakalamuuna fi asmaai illahi wa sifaatihi kuwa ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa kuwa ka hadlaya weeyaan wa kalaamihi wa cilmihi wa qudratihi ilaahay kalaamkiisa iyo cilmigiisa qudradiisa laa yaskutuuna aan aamusaynin camaa sakata canhu saxaabatu wataabicuuna wixii saxaabada iyo taabiciinta ay ka aamuseen aan ka aamusaynin ilaahay cilmi ma laha asmaadiisa makhluuqa weeyaan ilaahay magaciisa haddii magacyaal badan u sheegno waxaa laga fahmaa ilaahyaal badan inay jiraan haddii aan ilaahay magac u sheegna khalqigiisa uu shabahaya wixii bidcada lagu yaqiinay oo dhan uu kaga digay wuxuu ihi saxaabatu rasuulilaahi asmaad ilaahay way maqlayeen muqtadeeda iyo dalaaladeedana way ku camalfalayeen mana weydiin jirin macnaheeda oo laleeyahay kayfa oo laleeyahay ilaahay asmaadiisay u taallaa xaqiiqadeeda maxay tahay soo wax ku maqlaa siduu u soo degaa waxaas dariiqa saxaabada iyo taabiciinta lagu yaqiinay ma ah waxay ka aamuseen ninkii ka aamusi waayo waa nin mubtadica buuri markaasuu ri akhbaranaa abulxusein axmed bnu muxamed ibni camr azaahid alkhafaaf akhbaranaa abu nucaym cabdulmalik bni muxamed ibni cadiin alfaqiih xadahanaa arabiic bnu sulaymaan rabiic bnu sulaymaan almuraadi can الshaafici raximah اllahu tacaala yaquulu lian alqaahu bkuli danbi maa khala shirka axabu ilaya min an alqaahu bishayin min alahwaa kitaabkan ninkii hadda ilaahay u waafajiyo akhristo kalaamyaal badan oo aada u qiimo badan oo kookooban oo aimada laga waribaa yaa ku jiro oo hadda kalaamkan oo imaamu shaafici uu yiri uu qeyb ka yahay waxaa weyaan kor in laga xifdiyaa fiican sidii hadhowta dambe qofka markuu ama muxaadaro ama darsi uu jeedinayo inuu xikamtaas aimada uu ka xifdiyo hadda imaamu shaafici sou leeyahay lian alqaahu ilaahay inaan la kulmo bikuli dembin dembi dhammaantiis aan kula kulmo maa khala shirka gaalnimo waxaan ka ahayn yaa axabu ilaya agtayda loogu jacayl badan yahay min an alqaahu ilaahay inaan la kulmo bishayin aan kula kulmo oo min alahwaai bidac ah anigoo bidco aaminsan ilaahay inaan la kulmo waxaan ka jeclahay dembi kale inaan kula kulmo oon gaalnimo ahayn bidcada laakiin waxaa weyaan gaalnimada wixii ka e, dembi kale iyadaa uga xun waana arintaas imaamka uu yihi waa arin aada u qiimo badan waana runtiis liannahu ninka mubtadica baatil buu rabaa horta inuu baatil uu rumaysan yahay baatilkina diinow haddana inuu yahay u rumaysan yahay haddana maadaama diin u arka baatilka inuu faafiyaa go-aanka oo ummadii faafina fir imise dembi waay mar waa baatil baailkii marka qofkii inuu ku mitido waxaa keenaya baatilkan diinu u haystaa waa mar waa bidcada yeelayso nuqdada labaad wixii diin hadduu u arka iyadoo bidcaayuu hadana habeen iyo maalin inuu faafiyo uu isku dayaya marka waa dembi haddana la nashrinaya la xalaashaystay markaasuu uri lian alqaahu bikuli dembin maa khala shirka axabu ilaya min alqaahu min shayi min alahwaa hadalkaa min min min arwaci maa qiila fi baabi اlbidac waxaa la yihahda waxa ugu qiimo badan tarjamada adahabi eh, maxaan irahdaa albayhaqi imaam shaafici uu ka qoray iyo ibn abi xaatim oo tarjamat imaam الshaafici way haboon tahay in laga akriyo waana ku wada qoran yihiin waxaas dhan marka imaamkaas kalaam aada u gaaban oo qiimo badan oo yuusanu bidahab runtii markii la yidhaahdo yuu yiri lian alqaahu bikuli denbin maa khala shirka axabu ilaya min an alqaahu bishayin min alahwaa markaasuu iri akhbaranaa abu طaahir mxamed bn اlfadl xadahanaa abu cumar wاlxiiri xadahanaa abulأzhar xadahanaa qabiisatu xadahanaa sufyaan can jacfar bni burqaan qaala sa'la rajulu cumara bna cabdilcaziiz can shayin min alahwaa sa'la rajulu baa weydiye cumara bna cabdilcaziiz cmar bn cabdilcaziiz ibn cabdilakam ibn اlxakam dheh wa amiiru اlmu'miniin waxaa lagu daraa khulafaaء اraashidiin nin taqi a oo aada u qiimo badan buu ahaa markii hore waxaa laga wariyey markaan labaatan jir yar ahay buu ri waxaa weyaan ishtaqtu اlimaara inaan meel madax ka noqdaan jeclaaday buu ri falamaa niltuhaa markuu madiine amiir loogaga dhigay reer bani umayu ka mid yahay asiga markaasuu wuxuu ishtaqtu lkhilaafa ila ninka ragga a ah meel haduu gaaro meel buu hadana sii hamiya khilaafadii inan gaaraan hamiya buuri ri markii khilaafa loo dhiibo amiirulmuminiin laga dhigay marka falamaa niltuhaa ishtaqtu ila ljana buuri waa kaa markan aan muslimiintan madax u noqdayn hadana wax kasii weynaan jeclaado jannadii abuuri ah marka zuhdiga laga wariyay iyo siduu muminiinta cadliga ugu sameeyey ilaa daraja kutubta taraajimtiisa qora ay leeyihiin xataa dhurwaygii ariga cuni jiray inuu iska dhaafay xoolihii intay bateen cid la siiya la garan waaye fuqaradii oo dhan ay wada dhargeen laba sanow madax ka ah iyo dhowr bilood marka waxaa lagu tiriyey mujadid hada diin inuu yahay reer bani umay oo asiga ka horeeyeen waa kuwa xataa saxaabada iyo cali bni abi aalib manaabirtay ka lacnada jireen asiga markuu yimid munkaraadkii reer bani umaya maadaama asiga uu kamid yahay khaliifana ou noqday kulli waa wada zuuliyey markaasuu ummadii wuxuu u celiyey sunadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ummadda marka waxaa la yidhaahdaa bacda alkhulafaaءi araashidiin zamanka khayr badan cumar bni cabdilcaziiz zamankii sooma marin ninkaas weeyaan waxaa sharaf uga filan kalaamkiisa alimaamu اlbukhaari fii taraajimihi buu soo qaataa hadalkiisa dadka culamada ah oo rabbaaniyiinta ah lagu daraa hadalka asiga uu yiri markaasuu iimaankii iyo maxaan ku iraahdaa wuxuu badanow ka hadlay marka tan hadda waxay kamid tahay waxyaalaha laga soo guuriyey markaasuu wuxuu ri ninkii marka wuxuu weydiiyey can shayin min alahwaa ahwaa haddaad maqashid qofka waxa weeyaan wuxuu iska ictiqaadiyo diin aan ku asalaysnayn waa bidca waay afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaahu marka qofka hadii qalbigiisa ou hawadiisa raaca ou bilaabo marka daba inuu uga baxa dhici karto oo xataa ilaahnimadii uu inkiro marka ninkii markuu weydiishay bidac ka mid e eh, faqaala cumarkii cumar bn cabdilcaziz wuxuu iri ilzam diina asabiyi fi lkitaabi wاlacraabiyi wanha camaa siwaa dalik hadal asna qiimo badan waa ilzam diina asabiy buu iri sabiga diintiisa laazim fi lkitaabi dugsiga ku jira jamciisa ka taatiib kitaab waxaa layihahda anaga dugsi meeshan kan irahdo yaa kitaab loo yaqaana marka kitaabkaas oo dugsiga jamciisa ka taatiib waay kitaabka wax lagu qoran jamciisana kutub waa labada saasay kala duwan yihin markaasuu wuxuu ri diinta canuga sabiga ah oo dugsiga dhiga ou aaminsan yahay oo kale laazim uri caqliyaadkan iyo falsafada iyo mantiqa iska dhaaf canugaa yar in ilaahay wax kasta bixiyo ilaahay inuu la caabudo uu yahay wuu garanayaa caqiidada saafiga oo tuwaafiqu fitrat allahi arintaas laazim uri iyo wlacraabiya wlacraabiy diin alacraabiyi acraabiga diintiisa laazim acraabiga markii la weydiiyey nin acraabi ah oo la yiri ilaahay inuu jiro maxaa kugu daliil ah eh? markaasuu ri almasiiru yadulu calaa alatharu yadulu cala almasiir macnaha waxa weeyaan raadka wuxuu tusinaa meesha haddii lagu socdo qof kale qof inay meeshan ku socoto tusinaa buuri badan oo hirar kale jibaashan oo jidadka ka dhexbaxayaan samadan intaasoo xidig iska leh ilaahay miysan tusinaynin buuri inuu waaxid yahay fiiri koonkan saan u fiiri buu inuu ilaahay jira ugu daliishtay waana sida ilaahay uu yiri sanuriihim aayaatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum annahu lxaq yani ilaahay waxau leeya koonkan markaad fiirisid oo aayaadka ilaahay aad aragti waxaa ku cadana ilaahay xaqa inuu jiro walidaalika waxa weeyaan ilaahay kulu shayin wuxuu tusina calaa anahu lwaaxid wa fi kuli shayin lahu aayatu tadulu calaa anahu lwaaxid waa kan shaacirka yiri yani shay kasta waa mucjizo koonkan ninkii fiiriyo ilaahay inuu waaxid yahayna ku tusinay marka khulaasat lqowl cumar bn cabdilcasiiz wuxuu iri waxaan aad caqligan aad wadwadid iska dhaafe dadkaas quluubtooda daahirka ay tahay falsafe iyo mantiq iyo balaa ay dhexgelin oo kale caqiidadeeda yeesho wanha ay intahi ka reebtoom camaa siwaa dalik wanha bimacnaa wanha nafsaka naftaada ka reeb camaa siwaa daalika wixii kasoo haray akhbaranaa abu cabdilaahi alxaafidu xadahanaa muxamed bnu yaziid samictu abaa yaxya alqazaaz yaquulu samictu alcabaas bni xamza yaquulu samictu axmed bni abi lxawaari yaquulu samictu sufyaan bni cuyayna waxa waye sheikhu imaam shaafici sufyaan bni cuyayna yaquulu asoo dhahaya kulu maa wasafa allahu bihi nafsahu fi kitaabihi fatafsiiruhu tilaawatuhu wasukuutu canhu kulu maa wasafa allaahu bihi ilaahay wuxuu isku sifey nafsahu naftiisa fii kitaabihi uu isku sifey fatafsiiruhu kaa in la tafsiiriya tilaawatu akhrintiisa waay wasukuutu canhu in laga aamuso liannahu macnaha ay aayadda tusinay waadix weeyaan sida ay macnahaas u tusinayso in loo qaato waxba kalena aan lasii gudagelin sidaas ay tahay buuri waa hadal kooban oo qiimo badan waay markaasuu haddana musanifku wuxuu iri akhbaranaa abulxusein alkhafaaf xadahanaa abulcabaas moxamed bnu isxaaq saraaj xadahanaa ismaaciil bnu abilxaarith xadahanaa alheyth bnu khaarija samictu lwaliid bna muslimi qaala sa'altu alawsaaciya w sufyaana w malika bna anasi can hadihi alaxaadiid waliid bni muslim adimashqi yaa wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey awsaaci imaamu ahli shaam waay w sufyaan sufyaan hadaad aragtid oo maalik bn anas oo la garab dhigayo waa sufyaan athawri waay sufyaan ibni saciid athawri wuu ka horeeyaa sufyaan ibni cuyeyna waana ka imaamsan yahay sufyaan ibn eh, saciid athawri iyo shucba iyo maalik bni anas ah isku martabad ah marka io maalik can hadihi alaxaadiian weydiiyey oo fi sifaati waru'ya axaadiian ilaahay nabigiisa ka soo aroortay oo sifaadka ilaahayna ku soo aroortay iyo ilaahay aragtinadiisa qaala markaa wuxuu yiri manaa qaala kulu minhum waaye saddexdaas mid kasta wuxuu yiri amiruuhaa kamaa jaaءat bilaa kayfin amiruuhaa mariya kamaa jaaءat say ku timid bilaa kayfin ayadoon kayfa la gelinayn marka fiiri aimadu waxay isku waafaqsan yihiin inaan kayfa lagu weydiinaynin marka kayfa laga jaahil yahay laakiin macnaheeda waadix waaye qaala imaamu zuhri imaamu aimati fi casrihi wa caynu culamaai ummati fi waqtihi azuhri muxamed ibni muslim ibn mugira waa taabici kabiir wa awal man khata alxadiida biyadihi cumar bn cabdilcasiis markuu faray in sunada nabiga calayh salaatu wasalaam la qoro caalimu lmadiina zuhri buu ahaa taabici waa waxaan aniga mar kastaba aan irahda aلzuhri fi الtaabiciina ka abi hurayra fi الصaxaabati fi kahrati الصaxaaba fi kahrati اlaxaadiid siduu abu hurayra markii lasoo qaata saxaabada oo ugu xadiid badan yahay sidaasuu zuhri marka taabiciinta lasoo qaatana uu u yahay sidii abu hureyra saxaabada uu yaho kale aلzuhri fi الtaabiciina fi اlxadiid ka abi hurayra bayna الصaxaaba zuhri waa la yaqaana xadiidka taabiciinta oo dhan saxaabada badigiisa sabciina saxaabiyan b uu soo gaaray marka qaala imaamu zuhri wuxuu ri imaamu laimati fii casrihi casrigiisa imaam uu ahaa wacaynu culamaai lummati fii waqtihi waqtigaasna culamada cidda muuqata ka ahay oo cayn macnaha waadixa wuxuu ri imaamu zuhri cala allahi اlbayaan wa cala rasuuli wa calayna tasliim ama waxaa ku fiican min allahi albayaan wa cala rasuuli albalaaq wa calayna tasliim ilaahay waxaa yani subxaana wa tacaala asiga korkiisa ama ama ilaahay waxaa ka soo ful albayaan ilaahay asigaa isku waajibiy inuu wax noo cadeey wa cala rasuulina waxaa laga rabaa albalaaq inuuna gaarsiiyo wa calayna tasliim annaga haddaanahay ummadiisane in nebiga wuxuuna yiri anuu hogaansanano marka saasaa loo kala leeyahy min allahi اlbayaan wa calى rasuuli اlbalaaq wa calayna tasliim marka adiga tasliima lagaa rabaa laakiin haddaa tiraa nebi maxamed saan muxuu u yiri muxuu ugala jeeday macnaha waxa weeyaan nin aan diyaar u ahayn in samicnaa wa atacnaa ina tiraahdo muminiintana caadada lagu leeyahy saas waay hadday maqnaan ilaahay qowlkiisa ama rasuulka hadalkiisa waxay yidhaahdaan samicnaa wa atacna marka sidaasa la rabaa laakiin caqligaygan aniga wax kasta ku miisaamaya wixii ila fiicnaadana waa qaadanaya wixii kalena waan ka tegayaa wax sax oo laga yeelaya ma ah marka wuxuu iri akhbaranaa abu طaahir ibn khusaymata xadathana jadي alimaam axmed bnu nasri xadathana abu yacquub alxasan xadathana kathiir ibn cabdillaahi اlmusani can abihi can jadihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam ina hada اdiina badaa gariiba wasayacuudu gariiba kama badaa fatuuba lilgurabaa qiila ya rasuula اllahi wman اlgurabaau qaala aladiina yuxyuuna sunatii min bacdi wayucalimuunaha cibaad allah xadiidkaas oo kathiir bn cabdillaahi اlmusani can abihi can jadihi nabigu wuxuu iri ina hada diina diintan ina hada diina diintan diintan aw diinkan ina hada diina diinkan badaa gariiba asoo gariibnimuu ku bilowda gariib waxaa layihaha aslan fi luga alcarabiya qof markuu magaalo yimaado uusan cid ka aqoonin marka diinta waxaa la soo dejiyey asoo cid rumaysan nabi maxamed keligiis markaasaa cali bn abi aalib abu bakrin haakada fardi fardi marka meel uu gariibka yaha markii hore ku bilowda wasayacuudu gariiba kamaa badaa wasayacuudu qariiban ou soo noqonay doonaan baxan la aqoonin kamaa bada markaasuu ihi fatuuba lilghurabaa dadka qurabada ahoo dadkaas diinta diintaas qariibkaa ah dadka haysto yaa quraba la yihahda qiila yaa rasuula allahi waman ilghurabaau ghurabayay yihiin qaala nebigu wuxuu ihi aladiina yuxyuuna sunnatii min bacdi dadka sunnadayda gadaasheed noolayn doono wa yucalimuunahaa cibaad allahi ilaahay addoomankiisana bari doonaa la yidhaah buuri marka diinta yaraan wax qariib ahoon la aqoonino ku bilowday marka dambena wuxuu noqon doonaa qariib aan la aqooni ummadda dhan ay wada diido ilaa dad yar maahini markaasuu nebiga wuxuu yihi kuwaas allah u naxariisto oo diinta qariibka ah maalintaas haysto oo markaa sunnadii nebigana noolaynayo addoomankana ugu yeeraya dacwadii kaasou ka nabiga caleyh isalaatu salaam yiri marka xadiiثan ina hada diina badaa qariiba wasayacuudu qariiba asluu fi صaxiixi muslim oo muslim waxaa ku sugan ina hada diina badaa qariiba wasayacuudu qariiba wahwa yarizu bayna اlmasjidayni kamaa taأrizu اlxayaةu fi juxriha nabigu wuxuu iri islaamka waxaa weyaan qariibuu ku bilowday qariibuuna ku dambeyn doonaa ilaa marka dambe uu kusoo aruura laba masjid dhexdooda beyna maka walmadiina bas uu kusoo aruuri doonaa sida ay eh, maxaan ku iraahdaa abeesada ay markii soo warwareegtay gurigeeda ay kusoo dhammaato diinta waa faafay waa faafay marka ay koonka dhan meelo badan ka wada gaarto haddana waa soo aruuray oo labada masjidoo masjidi maka iyo masjid almadiina dhexdooda kusoo aruuraysaa sidii macnaha waxa weyaan abeesada habeenkii godkeeda ugu soo hoyatoo kale ayb marka muslim sidaasuu wariyey riwaayad kale oo muslim uu leeyahay ina اdiina badaa gariiba wa sayacuudu gariiba fatuuba lilgurabaa intaas hadana muslimaa qabo lafdigan hadda aladiina yuxuuna sunatii min bacdi wayucalimuunaha cibaad allahi intaas muslim kuma dhex jirto laakiin cinda tirmidi baa waxaa ku jiro oo tirmidia ah waxuu soo saaray aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu min bacdi min sunatii macnihii waa isla mid markaas ina اdiina badaa gariiba wasayacuudu gariiba faطuuba lilgurabaa waman اlgurabaa ya rasuul اlah qaala aladiina yuslixuuna waa kuwa hagaajinayo maa afsada الnaasu dadka waxay fasaadiyeen min bacdi gadaashayd oo min sunati dadka sunadayda waxay baabi'iyeen dadka dadka sunada ugu yeeri doono dadkaas bou nabiga wuxuu ku tilmaamay inay gurabo yihiin oo nebigana u duceey marka xadiidkaas eh, tirmidi wuxuu ri xadiidun صaxiix marka musanifka xadiidka hadda uu sheegay iyo xadiidka tirmidi ku soo arooray isku macno waay eh, lafdigaba ha kula duwanaadee aladiina yuxyuuna sunatii min bacdi wayucalimuuna cibaad allahi aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu min bacdi min sunatii ay la macno tahay marka xadiidkaas waxaa weyaan ku sugan bishaarada waxay ugu sugan tahay waqti oo diinta nebiga dadka badigood ay ka wada tageen ama ay ku soo kordhiyeen bidac badan oo sunnadii qarqisay ninkii inta soo baxo ummaddii diintii dhabta ugu yeero bidacdana ka hor istaago ducadaas nebiga calayhi salaatu wasalaam oo fatuuba lilghurabaa uu yihi macnaha wanaag bay leeyihiin oo jannadaas ay geli doonaan marka qofkii waxa weyaan inuu ku dadaalo intuu nool yahay nabiga sunadiisa calayhi salaatu wasalaam siduu ku noolayn lahay tacaluman wa tacliiman wa camalan wa inuu barto dadkana baro una ictiqaadiyo kuna camal falo sidaasaa laga rabaa laakiin inuusan ka tegin xikmadi iyo walmawcida alxasana midda keli oo la waaysan yahay dad badan oo maanta sunnadii nebiga ay ka go tahay inay ku camal falaan way badan yihiin keligaa khalalka ku jira waxaa weeyaan xikmadii nebiga uu dacwada dadka ku gaarsiin jira ka maqan dadkana waxaa la rabaa in nin lasoo dumo ninkii u jilacsanaado hadal fiican yidhaahdo waxbay ka maqlayaan marka kathiir min alxikam way naga maqan tahay maanta markaad fiiris ayib markaasuu wuxuu ri akhbaranaa cabdulaahi alxaafid abu cabdilaahi aan umalaynaa taas inay tahay samictu abalxasan almakaari yaquulu samictu caliy bna cabdilcaziiz yaquulu samictu abalqaasim bni salaam yaquulu almutabicu lisunati kalqaabidi cala aljamri wa huwa alyowma cindii afdalu min darbi asayfi fi sabiili اllah ninkaas alqaasim bni salaam baa wuxuu ri almutabicu lisunati sunada ninka maanta raacsan kalqaabidi cala ljamri nin dhuxul gacanta ku haysta uu lamid yahay macnaha dhibka lagu haayo waa lagu jeesjeesayaa dharkiisa socodkiisa dhaqankiisa yaa qariib ummadii lawada noqday maadaama ummadda akhlaaqiyaadkoodii iyo diinta ay ka fogaadeen iyo ninkii diinta haystabo yaa lagu jeesjeesayaa magac xunaa loo sheegayaa markaa waxaa weeyaan in dadka laga fogeeyo asiga iyo wuxuu wato oo kale markaasuu wuxuu la mid yahay nin eh, maxaan ku irahdaa dhibildab ah gacanta ku hayo kale wahwa alyowma ninkaas maanta cindii aniga afdalu waa igala fadli badan yahay min darbi sayfi seefta oo dadka gaalada lagu garaca fii sabiili illahi jihaadka markii lagu jiro maanta jihaad in la galo gaalada seefta qoorta loogaga jiro waxaa igala fiican u iri sunada nebigu calayh salaatu salaam la noole marka fii waqtihi asiga markaa weeyaan acmaashan waxa weeyaan nebiga markuu u yimid oo nin uu yidhi maxaa maa huwa afdalu waxa ugu fadli badan ii sheeg nebiga marba meel buu u sheegay mar iimaanu billaahi mar wuxuu iri jihaadun fii sabiili illaahi mar wuxuu iri wax badan u sheegay waxaa la yidhaahdaa mar kastaba xaajada shayga xaajadiisa ummadda aad ay u badan tahay shayga kale wuu ka fadli badan yahay hadda haddii maanta dadkii ay ummada islaamka awood ay leedahay oo dhulkoodii iyo caalamkii oo dhan ay qabsadaan laakiin bidacdi ay ku badato caqiidada inxiraaf uu galo in la jihaada waxaa ka fadli badnaanayso in dadka caqiidadii loo saxo oo sunadii nebiga la noolee mar waxaa laga yaabaa cilmigii iyo khayrkii inuu faafay laakiin gaaladii inay markaa dadkii muslimiinta ay weerar ay ku hayso dhulkii islaamka laga soo qabsanay marka tacalum ulcilmi inta la bartay in markaa eh, lagu kaaftoomo dagaalkii gaalada layska caabiyo iyadoo cilmiga barashadiisa ay diidayn adigoo jihaadka ku jiro marka waxaa weyaan sheyga bixasabi waqtihi wa zamaanihi baahida loo qabo ay ku xiran tahay markaas wa ruwiya can اlacmash can abi duxa can masruuqin qaala wa ruwiya haddii lagu yiraahdo alfaadaas waxaa la yidhaahdaa siiqatu tamriid waay waxaa hadda xadiidkan ku soo arooray markaa fiirisidne waa sidaas oo waa xadiid daciif ayuu ah, musanifka soo wadaa walidaalika wa buu ka bilaabay marka masruuq wuxuu yidhi qaala dakhlnaa masruuq tilmiid cabdilahi bni mascuud taabici oo macruuf a ah waay qaala wuxuu ihi dakhalnaa calaa cabdilaahi bni mascuud ibnu mascuud baan u galnay buu iri faqaala wuxuu ihi yaa ayuha annaasu man calima shayئa falyaqul bihi waman lam yaclam falyaqul allahu aclam faina min alcilmi an yaquula limaa laa yaclamu allahu aclam qaala caza wajal linabiyihi qul maa asalukum calayhi min ajri wamaa ana min almutakalifiin aasif hadalkan ma aha hadalka daciifka ah xadiidka kaloo soo socda weeyaan laakiin kan hadda wain kaana dakarahu bisiiqati tamriid laakin hada alkalaam haabitun can ibni mascuud marka ibni mascuud wuxuu uri yaa ayuha nnaasu man calima shay-an ninkii ogaada falyaqul bihi ninkii hadduu wax uu garto oo diinta ilaahay ka mid eh hadadka ha u sheego waman lam yaclam ninkaanan ogeyne falyaqul ha yidhaahda allahu aclam fa ina min alcilmi waxaa ka mid e an yaquula inuu yidhaahdo limaa laa yaclam wuxuusan garanayn allahu aclam cilmigayba qeyb ka tahay buuri laa adri iyo laa aclamu wallahu aclam waa juz min alcilmi wa liannahu adiga hadaad cilmigaada meeluu ku ogyahay bani aadamka inta cilmi nala siiye wax kooban waay intii koobneed baa haddana ummadda lagu dhex qeybiyey ninba wax buu yaqaanaa marka waxaadan aadan aqoonin inaad tiraahdid allahu aclam waxa weeyaan waa wax fiican waay oo cilmigay bay qayb ka tahay marka inay masalada raganimo ay noqoto ma aha dad badan baa waxay u arkaan haddii wax la weydiiyo ka jawaabi waayaan in ayba ba iyada dhan Eh, inay tahay eh, in jahliba dadka ay u aaminsan yihin lannu dadka sidii lagu tarbiyeeyo waayo ummaddii haddii lagu tarbiyeeyo inaad wax kasta taqaanid oo adiga aadama jaahil ka ahayn biri haddaad wax allahu aclam aa ma aqaanin wey waxay waxay ku leedahay nin jaahilaa tahay laakiin marka hore oo laga baranayo aa la rabaa in dadka loo sheego la yiraahdo intaan naqaano wax kooban waayo ardada aad cilmiga akhrinaysid kathiir min almasaa'il markay ku weydiiyaan inaad tiraa allahu aclam ma aqaani ardayga sidaasuu tarbiyaday qaadanaya hadhowti dambe dhibku ma aha inuu yidhah waxaan ma aqaani laakiin hadiiba la tusiyo mar hadaaba shiikh noqotid inaad wax kasta taqaani dadka hadaad u tusisid hadhow waxay keenaysaa waxaadan aqoonin inaad tiraa waa aqaana marka waadna halaagsantay waxaa kamid eh wa an tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana wa an taquluu calى اllahi ma laa taclamuun hadha waxay imaanaysaa wax xalaal ina tira xaaraam waay w xaraamna ina tira xalaal waay ilahina walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wa hada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadib marka sidaas baa laleeyahay marka hadalka oo ibnu mascuud laga wariyey dad badanna waa laga wariyey imaamu maalik waxaa la yihi inta la weydiiyey boqol masalo yo toddobaatan kamid wuxuu iri laa adri waxba kama aqaana buuri waa imaam dhan waay marka laa adri waa nisfu lcilmi ba dadka culamada yihaahdaan waxaan kasoo tegay faqro horo oo wacan bacdi salaf qadamu lislaami laa yahbutu ila calaa qandarati tasliim eh, waa hadal oo dad badana laga soo guuriyo salafka kamid eh. qadamu lislaami islaamka gomadiisa laa yahbutu ma sugnaado ilaa calaa qandarati tasliimi macnaha waxa weeyaan hogaansan buundadeeda yani qandarata tasliim waxa weeyaan haddaad rabtid islaam inaad qaadatid go-aan ha kuu ahaato nusuusta ilaahay inaad uhogaansanaatid oo aadan dhihin wixii cajab gelina wa qaadana wixii kalena waa iska dhaafa yahuudi afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin lagu yiri wamaa kaana limuminin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum اlkhiyaara mumin iyo muminad ma laha khiyaar doorasho ma laha ilaahay iyo rasuulkiisa wax haday xukmiyaan marka tasliimka taas waa in macnaha aad ilaahay diintiisa inaad yani isu dhiibtidaa la rabaa markaasuu eh, ibnu mascuud wuxuu iri markuu yihi man eh, faina min alcilmi an yaquula lima laa yaclamu allahu aclam qaala caza wajala ilaahay wuxuu uri nabiyi qul maa asأalkum calayhi min ajri wamaa ana min almutakalifiin qul waxaad ku tiraahda linabi muxamedow ilaahay baa ku dhahay ku dheh maa asأalukum idiin weydii maayo calayhi calaa tabliiqi hada diin min ajrin aniga ajri oo macnaha waxa weeyaan inaad joornaal isiisaan joornaati oo maalintii mushaar inaad isiisaan idiin weydiisan maayo oo diintan liwajhi illahi aan idinku gaarsiina lacag idinkama rabo hadihi طariiqaة اlambiya wma asأlkum calayhi min ajri in ajriya ila calى rabi اlcaalamiin ambiyada dhan baa saas dhahay suurat shucaraa markaa akhrisid wamaa ana min almutakalifiin buuri anigana midka wax isku kalifa ma ihi waxaanan aqoonin oon laysoo gaarsiinin waan idin aqaanaa ma dhahay sidaasaa nabiga ku dhala yiri markaasuu wuxuu ri walow kuntu aclamu اlghayba lastakhartu min alkhayri wama masaniya suu marka waxyigii wixii loo sheega un baan idin sheega nabiga waa lasoo adeejiyey markaasuu iri akhbaranaa abu cabdillaahi alxaafid oo xaakim u ah xadathana abulcabaas almacqili xadathana axmed bn cabdiljabaar alcaaridi alcutaaridi xadathana xadathanii abi wcabdiraxmaan اdabi can اlqasim bni curwa can muxamed bni kacbin اlquradi qaala dakhaltu calى cumar bn cabdilcaziiz cumar bn cabdilcaziiz alkhaliifaة اraashid aan hadda kaaga soo hadlay waay fajacaltu anduru ilayhi moxamed ibni kacbin waxa weyaa nin oo la taliyihii gaarka u ahay cumar bn cabdilcaziiz min axad alculamaa fajacaltu anduru ilayhi buuri waxaan guda galay inaan fiirinayo nadaran shadiidan yani aada nadra u badan saasaan ugu adkeey faqaala cumar wuxuu ii yiri buu iri inaka latanduru ilaya nadaran fiira isoo fiirinaysaa maa kunta tanduruhu ilaya hori aad iigu fiiri jirin wa ana bilmadiinati markaan madiino joogay sidaadan ii fiiri jirnaad maanta ishaad aada iigu haysaa maxaa jiro faqultu waxaan u iri buu ihi litacajubi qaala wa mima tacjab maxaad la yaabaysaa qaala qultu waxaan idhi wamaa xaala min lownika midabkaada waa wax ka bedelay wa wanaxala min jismika jismigaadana daciif ka dhigay wa naqiya min shacrika shacrigaadane macnaha tabar daraysiye manaha aydadan macnaha ay si u burbursan tahay qaala cumar markaa cumar cumar bn cabdilcaziiz wuxuu iri kayfa walow ra'aytanii bacda halaathatin fii qabri buuri haddaad ila yaabsan tahay yacni cumar waxaa la ogyahay markuu amiir madiine ka ahay nooca maan wuxuu ku noolay barwaaqa iyo baashbaash iyo sidaas khaliifadii markii mas islaamka loo dhiibay wuxuu xoolo haystay waxay reerkiisa dahab lahaayeen wixii oo dhan wuxuu iri muslimiinta lagu wareejiyey nolol wuxuu ku noolaa marka dadka muslimiinta noloshii ugu hooseysay yuu ku noolaan jiray xataa wuxuu diiday in asiga loo adeega naftiisa inuu adeegto inuu gaaray markaasuu wuxuu iri kayfa walow ra-aytanii bacda halaathati fii qabri haddaad maanta ila yaabsan tahay sax isku bedel isbedela igu yimid laakiin isbedelka weyn oo igu dhici doona waxa weyaan markii qabriga laygeliyo buuri marka haddaad saddex maalmood kadib qabrigay gu aragtid maxay kula noqon doontaa buuri waqad saalad xaddu qataaya calaa wajnati waqad saalad xadda qataaya calaa wajhi xadda qataaya labaday damooy isha waay meesha wax ka aragto xadaqataani alxadaqa waxaa le isha moydeeda waqad saalad xadaqataaya labadayda indhood un iska dhe markaas xadaqa laakiin waxaa laga jeeda meesha yar oo madoobo wax laga arko calaa wajnati markay macnaha wejigeedii kusoo dhacaan dhafoorkeyga markay kusoo dhacaan oo wasaala mankharaaya markaa sankaygana uu macnaha carunka kasoo daato fii fami sadiidan wasaala fami sadidan saasay u dhowdahay afkaygana macnaha uu qurun ka yimaado calooshay ka soo baxaan kunta lii waxaad ahaa doontaa ashadda nukratan maalinkaasad aada ii inkiri doontaa buuri haddii hadda maanta ila yaabsan tahay saddex maalmood markan qabriga ku jiro haddaad faagtood i arki lahayd ayadoo indhahayga ay soo dhaceen sankayga ay qashin ka socdaan afkaygana macnaha uu ka socdo qarun au ka socdo maalinkaas aadaad iila yaabi lahayd buuri markaasuu uri xadithnii xadiitثa kunta xadathaniihi can cabdillaahi bni cabaas xadiid hadda ka hor muxamed ibni kacbow aada ii warantay cumar bin cabdilcasiis aa dhahay xadiid hadda ka hor aada ii warantay oo ibni cabaas aada igaga warantay xadiidkaas bal ii sheeg qaala qultu waxaan idhi xadathanii cabdullaahi bnu cabaas yarfacu xadiida ilaa rasuuli lahi sal allau aleh wasalam ibna cabaas baa ii waramay buu iri asigoo nebiga uu tiirinayo qaala nebiga inuu yihi likuli shayin sharafun shay kasta sharaf buu leeyahay wa ashrafu lmajaalisi majaalistan ugu sharaf badanne ma stuqbila bihi qibla qiblada wixii lagu qaabilo waay majlis hala fariista dilila kii qiblada loo jeestaa ugu fiican markaasuu ri laa tusaluu khalfa naa'imin walaa muxdithin nin hurdaayo gadaashiis ha ku dukanina walaa muxdithin nin oo macnaha weese aan qabinna ha ku dukanina gadaashiis waqtulu lxayata waalcaqraba abeesada iyo iyo macnaha iyo diblaha ama haraanka dila caqrab waxaa weeyaan ninba wax buu u yaqaana dib qaloocdadaa yihah haraan ba yidhahdeen wa in kuntum fii salaatin salaad aadba ku dhex jirtaane waqtulu xayata wاlcaqrab wain kuntum fii salaati yacni dila macnaha abeesada iyo dibqalooca salaad hadaad rabtaan ku jiro adoo salaada ku jira kuu banaan inaad abeesada dishid taas xadiid kaleo gooni uga soo arooraa jira waa waa lagu camal falaya laakiin faqradan ka mid maaha walaa tasturu ljudura bithiyaabi jamcu jidaar waay jidaaryaalkana dharha ku asturina macnaha daahiyadan guriga lagu wada asturayo khilaafa ka jira salafka guriga dhan in lagu wada astura iyo in qeyb mid la baneeyo inay waajibta waman nadara fii kitaabi akhiihi ninkii kitaabka walaalkiis fiiriya bigayri idnihi fa inamaa yanduru fi nnaari naartuu fiirinaya alaa unabiukum bishiraarikum kan idinkugu shar badan ma idiin warama qaaluu balaa yaa rasuula qaala aladii yajludu cabdahu adoonkiisa ninka garbaasha naxariista aan lahayn wayamnacu rifdahu fadliga kasoo harayna diidaya oo dadka wax dhaqaala aan siinayn wayanzilu waxdahu keligiisna meel degaya afalaa unabiukum bisharin min dalikum midkaas midka shar badan ma idiin waramaa marka nacam waaye aladii yabqadu nnaasa wayubgiduunahu ninka dadkana neceb asigana ay necab yihiin waay afalaa unabiukum bishari min dalikum midkaas midka shar badan ma idiin warama aladii laa yaqiilu casratan walaa yaqbalu macdiratan walaa yakfilu danban aladii laa yaqiilu casratan nin ay tilaabta la fakatay ninkan aan macnaha aan u cudurdaarayn iqaala waxaa la yidhaha mathala mithaal ahaan baabulbeyca ay macruuf ku tahay nin baa wixii kaa gatay ceebna malaha uu ku wixiina way la xumaataa ma dhaqaalihii u baahday wuxuu ku leehay aqilni hornihobuu beecan waa igu laasimay oo hadda cudur xujo aan kugu soo celiya ma marka eh, laakiin beeci iga aqbal inaan iska celiyo cashrada taasaa la yidhahda yaa ka mid eh mathalan nin fiican oo saaxiibu hayba hayba ah yaa dembi yar buu galay in laga dhaafo macnaa aqilu dhawi lhay-aati qofka aan waxaan laga filayno mar logta ay la fakato ay matalada ka hoos baxdaa la yihahda aladi laa yuqiilu casratan yani nin ay macnaha taladii ka hoos baxday ninan macnaha aan u ogolaanaynin inuu u ogolaado in wixi iska celiyo walaa yaqbalu macdiratan macdiran aan aqbalaynin walaa yakfiru danban aan baan dhaafaynin afalaa unabiukum idin waramaa bishari min dalikum aladi laa yurja khayruh ninkan khayrkiisa la rajaynaa ka shar badan walaa yu'manu sharu shartiisana aan laga aamin ahayn man axaba ninkii jeclaada an yakuuna aqwa annaasi dadka kan ugu awood badan falyatawakal cala allahi ilaahi tala saarto waman axaba ninkii jeclaada an yakuuna aqna annaasi dadka kan ugu qanisan falyakun ha ahaada bima fii yadi illaahi ilaahay gacantiisa wixii ku jiro awthaqu minhu midka loogu kalsoo badan yahay bima fii yadi gayrihi ilaahay gacantiisa waxay ku jira kalsoonida aad ku qabto inay ka badan tahay kuwa dadka bani aadan gacantooda ku jira waman axaba ninkii jeclaada an yakuuna akrama annaasi dadka kan ugu karaamo badan falyataqi llah akramakum cinda allahi atqaakum ina ciisa calayhi salaatu wasalaam qaama fii qowmihi buu istaagay asagoo khudbaynay faqaala wuxuu uri yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow laa takalamuu ha ku hadlina bilxikmati hadalka xikmada leh cinda aljuhaali mahmaahda hadalka oraahda qiima hadale badanne dadka juhaalka agtooda ha ku hadlina oo fatadlimuuhaa xikmadii aada dulmisaan maxaa yeelay niman ahal u hen ina dulmay u tahay walaa tamnacuuhaa ahlahaa dadka ahalku oo ana xikmadan ha u diidina oo fatadlimuuhum aad dulmisaan walaa tadlimuuha dulminina dadka walaa tukaafiuu daaliman bidulmihi nin daalimena dulmigiisa ha uga abaalmarinina ee iska cafiya oo fa yabtula fadlukum fadligiina sousan u burin inda rabbikum sidaasuu ri alumuuru halaaatun alumuuru halaaatun cumar bn cabdilcaziiz hadalkiisi miya mase hadalkii ciise dhamaystirkiisa allahu aclam amrun bayinun rushduhu marka ugu horeysa waxaa weeyaan saddex shay kala jira buuri amrun amar bayinu rushduhu rushdigiisa uu cad yahay amar hanuunkiisa inuu amar hanuun inuu yahay fatabicuuh raaca wa amrun bayinun giyuhu iyo amar inuu baadi yahay ay cadahay fajtanibuuhu ka fogaada wa amrun ikhtalaftum fiihi amar aad isku khilaafteen fakiluuhu lilaahi caza wajala ilaahay oo tala saarta marka xadiidkan dheer oo likuli shayin sharaf wa ajrafu lmajaalisi ma stuqbila bihi laga bilaabo xadiidka ibnu cabaas laga wariyey waa xadiid daciif ah weyaan inuu daciif yahayna siduu u tarkiibsan yahay iyo siduu isku dabay caqli in lagu alifay waa iska muuqata marka baciid maaha reer bani israaeil in laga soo guuriyey weliba xataa markii nabiyulaahi ciise loo sii tiiriyey yay calaamad qawi ah waa in hadalkaas hadal meel laga soo guuriya inuu yahay fi sunan kubra wuxuu markuu xadiidkan qeyb ka mid u sheegay yo wuxuu ri laa yahbutu lahu isnaad buuri wax isnaad ah oo saxiix ah oo ibnu cabaas ama uu ka sugan yahay ama nebiga uu ka sugan yahay ma jirta buuri waa imaam mualica waa lagu kaaftoomaya hadalkiisa calaamada ka muuqatana waa u eg tahay laakiin hadalkan cumar bni cabdilcasiis laga wariyey oo inuu isbedel ku dhacay ah haadaa thaabit weeyaan oo ibnu sacdin fi طabaqaat wagayrihi bay ku sheegeen biasaniid saxiixa cumar bn cabdilcasiis ninkii markuu madiine amiirka ahay arko iyo markuu muminiinta khilaafadoodii qabtay farqa uu dhexeeya ficlan dadka o dhan way soo wada guuriyeen inuu baaba-ay ou caruurtiisa xataa u diiday inuu wax uga tago oo lacag aho layih caruurtaada maxaad ku dhaaftay xataa la yihahdo marka aada buu naftiisa ugu adkay mas-uuliyadda qaaday marka laakiin inta kaleo likuli shayin sharaf xadiidkaas marfuuca lagu tilmaamay xadiid jira ma ah waa daciif wallahu aclam sala allah waslama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin